alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcla aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiin gafar allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ilaa sufyaan bni cuyeyna can amr bni dinar can abi qaamuusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lard yarxamkum man fi samaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuuli lmutun khasatan usuuli xadiid lmustafaa warasuuli اlmujtabaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis asaabic cashar min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi alwaafi bima fi saxiixayn lilmuxadis salix bn axmed ishaami xafidahu llah fii leylati اlihnain athaalith cashar min shahr rajab cami alfin arbacmiya wahamaanin wahalaatiin lijrati mustafa sal alla slem wdimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu alayh wali waslem badan bikitaabi arbaciin waintihaain bisunan wasaxiixayn yasr allah litmam wlikmaal wrazaqan ikhlas fi lqowl wlcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii tobani todobaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa koobne kitaabka lwafima fi saxiixayn habeenkan waa habeen isniin ah saddexii tobanka bisha rajab kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam maqsadkan kusoo jirno maqsad alcibaadaat oo goordhow noo bilowday kitaabkana waa kitaabu ahaara baabka aan kusoo jirnayna waxa weeyaan waa baabu ahaarati jismi alxaa'idi baabka caawana wuxuu yahay baabu mubaasharati alxaa'id baabu mubaasharati alxaa'idi haweeneyda xaydka qabta in lala fara ciyaaro ama lala baashaalo biluqati alcasri ma banaanta mise ma banaana ayuu baabkan u baab yahay weeyaan ama siduu noqonayaa xadiidka laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad can caaishata radia allahu tacala anha ardaha umilmuminiin qaalat waxay tihi caaisha kaanat waxay mid annaga idaa kaanat haddii ay ahaato xaydan mid xayd qabto oo fa araada uu doona rasuululah rasuulka al sala allahu aleyh ali waslem an yubaashiraha inuu la fara ciyaaro ama uu la baasharooda uu baashaalo amaraha nabi wuxuu fari jiray an tatazira inay hoos gunti xirato oy gorgorada hoos ka xirato weeyaan fii fawri xaydatihaa xaydkeeda markuu ugu darnaan badan yahay waa marka xaydka uu aadka uh, u furmaa weyaan xaydka markuu bilowga yahay ayuu aad u daran yahay weyaan uma intaa kadibna yubaashiruhaa nabigu la mubaashiroon jiray calayhi salaatu salaam qaalat waxay tihi caaisha wa ayukum kiineeba yamliku hanankara irbahu ximintiisa taranka amaba irabahu irbahu iyo irabahu ay kala irbahu haddii la yidhaahdo waa xibin taranka weeyaan irabahu haddii la yidhahdo dantiisa iyo xaajadiisa iyo shahwadiisa ay noqonaysaa weeyaan waayukum kiineeba yamliku hanan karo irbahu xibintiisa taranka ama irabahu eh, dantiisa iyo shahwadiisa milkin kale weeyaan oo gacanta ku hayn karo kamaa kaana siduu ahaa annabiya nabigeena sala allahu aleyh ali yamliku mid irbahu xibintiisa taranka ama irabahu eh, xaajadiisa dantiisa weeyaan marka qofka xaa'idka ah oo xaydka qabto wixiiba aanan muxuuah in hoos loo dega aanan ahayn inta kale inay banaan tahay in la wada fara ciyaaro oo waxaa weeyaan waxyaabahaas la marmaro waxba dhibaato ma lahan saas ayaa cad weeyaan nabigeena calai slat slam ayaa sameeyey umilmumin caaisha radi allahu tacala ayaa nooga warramayso waxba dhibaataana ma lahan weeyaan wax ceeb ohay tahayna lama arko arrinta ayadan yahuudda lagu khilaafaya sida noo iman insha allahu tacala xadiidka laba boqol lix iyo sagaashanaad can anasin waxaa laga wariyey khaadimi rasuuli llahi sala alla l radia allahu tacala anu ardo ana alyahuuda niminka yahuudaha kaanuu waxay ahaadeen idaa xaadat haddii ay xaysho almaratu haweenayda fiihim dhexdooda lam yuaakiluuha cuna lama cuni walam yujaamicuuhunna kulama kulmi jirin oo lama geli jirin filbiyuuti guryaha oo guriga xataa uguma soo geli jirin iska dhaaf inay muxuu ahaa u dhowaadaane guryaha xataa muxuu ay ku jiraan islaamaha xeylka qabo uma imaan jirin fa sa'ala asxaabu nabiy nabiga saxaabadiisa waxay weydiiyeen annabiya nabiga ay arrintaa wax ka weydiiyeen oo nabi allow arrintaa iyada bal ka warran ba ku yidhahdeen faanzla allahu tacala laweyn wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can ilmaxiid qul huwa adaa factazilu nnisaa fi lmaxiid walaa taqrabuuhuna xataa yathurna faida taharna faatuuhuna min xayu amarakum allah ina allaha yuxibu altawaabiin wayuxibu lmutaahiriin faanzla all wuxuu soo dejiyey qowluhu tacala qowlka ayuu soo dejiyey wayasaluunaka faanzla allahu tacala wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiid xaydka ay wax kaa weydiinayaan qul waxaa tidhahdaa huwa xaydka adan waa dhibaato iyo wasakh weeyaan ama qurun weeyaan factaziluu ka fogaada annisaaa haweenka ka fogaada filmaxiidi wakhtiga xaydka ay qabaan ka fogaada walaa taqrabuuna hana u dhowaanina oo galmaha ugu tegina xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaan weyaan ilaa aakhiri aaya fa qaala rasul la rasulka wuxuu yidhi isnacuu war sameeya kulla shayin shay laarka sameeya ila nikaax jimaaca iyo galmada mooyeen inti kale waa idin banaanta weeyaan istimtaaca iyo wix la midka ah waxba dhibaato ma lahan ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali wasalam fasalkii labaad ayaa halkaa ku dhammaaday oo ka mid ahaa maqaasidii kitaabu tahaara ka mid ahaa fasalka saddexaad alfaslu thaali fasalka saddexaad alwudu'u weysada ayuu fasal yahay weeyaan baabu fadli lwuduu'i ay leedahay ayuu baabkan u xadiidka laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can xumraana waxaa laga wariyey ninka la yidhaha xumraan ibnu abaan ayaa la yidhahdaa xumraan ibnu abaan mawlaa cumaan ibnu cafaan sayid cumaan ayaa xoreeyey oo mawlihiis ayuu ahaa ninkaas eh, wuxuu geeriyooday todoba eh, kow iyo mxuuaha todobaatankii amaba lix iyo todobaatankii jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam xumraan oo mawlo u ahaa cumaan qaala wuxuu yidhi xumraan ataytu cumaan sayid cumaan ayaan u imid ibnu cafaana ahaa radia allahu tacala canhu arda ataytu waxaan u keenay cafwan cumaana sayid cumaan ibnu cafaan biwaduu'in biyo ayaanu keenay waduu biyihii uu ku weyse qaadan laha ayaanu keenay weeyaan fatawada wuu weyse qaatay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ina naasan dad yataxadauuna waxay ka sheegaan ay ka waramaan yataxadauuna waxay ka waramaan oy ka sheegaan can rasuuli rasuulka ka sheegaan axaadii axaadii bay ka sheegaan laa adri aanan ogeyn maa hiya waxay tahay waxaa laga yaabaa inuusan isaga axaadiista ayadaa markay dhacaysa uusan joogin man xafida xujatun calaa man lam yaxfad weysadana nabigeena sida ka sugan calayhi salaat slaam sifaad kala duwan oo tiro badan ayaa nabiga weysadiisa ay ahayd weeyaan mar uu mid mid u weysaystay mar uu laba laba jeer muxuu ximintiiba u dhaqay mar saddex jeer u dhaqay wamaa ilaa dalika intaba nabigan ay ka sugan sal allah alay slam marka waxaa laga yaabaa sidii isaga u yaqaanay si aan ahayn dad axaadiid ka sheega inuu arkay wa calaa hada alasaas uu markaas uu ka soo baxay radia allahu tacala anhu arda wuxuu yidhi laa adii aanan ogaan maahiya axaadiista waxay tahay ilaa ilaa anii aniga ra'aytu waxaan arkay rasuulka ayaan arkay tawada isagoo weyse qaatay mila wuduu'i weysadaydo kale haada ekana sidaan u weyse qaatay nabigaana u weyse qaata ayaan arkay uma qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sl markuu weyse qaata kadib man tawadaa qofku weyse qaata sida sidaa weyse qaata ufira waxaa loo dhaafa lahu isaga waxaa loo dhaafa maa taqadama i hormaray oo min dambigiisa ka ayaa loo dhaafa wa kaanat salaatu salaadiisana waxay ahaataa iwamashhu socodkiisa uu ilaalmasjid u socda naafilatan dheeri iyo fadli dheeri unbuu iska ahaada laakiin dunuubtii waxaa lagaga tirtirayaa oo lagaga baabi'inayaa oo lagaga daadinaya weysadaas qiimaha badan ayuu nabigeen leh calayhi salatu salaam naafilada waxaa waa ziyaadatu ajrin laakiin dembigii halkaas ayaa lagaga daadina waa soo marnay in dunuubta iyadoo la sheega inay tahay sida calaa adhari aqwaali ahlicilmi inay tahay dunuubta saqaa'irta weeyaan laakiin inuu ilaahay kabaairta ku dhaafana yaa u diidi fadlullaahi caza wajalla waasic waa waasic fadliga ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay imaamka wandur waxaad fiirisaa xadiidka kun afar boqol iyo afar iyo todobaatanaad fi ana ahuura weyse qaadashada fi ana aطuhuura shatru liimaan iimaanka qeyb ka mid a ah, gobol ka mid inuu yahay dahar qaadashada xadiidka oo kun iyo afar boqol iyo afar iyo todobaatan noo imaan doona fiir ayuu leeyahay baabu laa tuqbalu lama aqbala ayuu laanteed aanteed weyse salaad lama aqbalo ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad abi hurayrata waxaa lagu radi allahu anhu arda raawiyat lislaam qaala wuxuu yidhi qaala rasulula wuxu yihi sal slem laa tuqbalu lama aqbala salaatun salaad lama aqbala laa tuqbalu lama aqbala salaatu man qof salaaddii lama aqbala axdatha weyse buriyey xataa yatawada iloo ka weyse qaata ama xadad asqar ha noqdo oo kaadida iyo saxaraha iyo dabeesha iyo wixii la midka ha noqdeena ama xadad abarho menidii iyo wixii la midka jimaaca iyo xaydka iyo ha qofku marba hadduu weyse buriyo xadadkaas uu la yimaado ama asqar ha ama akbar ha noqdee salaadiisa lama aqbalo ilaa aad ka weyse qaato laakiin hadda xadadkan maadaama weyse daba dhigay xadadka asqarka ahay ayaa ka muuqanaysa weyaan laa tuqbal lama aqbala salaatu man qof salaadii lama aqbala axdaa weyse buriyey xataa yatawada iluu ka weyse qaato weyaan zaada wuxuu ku kordhiyey fi riwaayadda bukhaari wuxuu ku kordhiyey qaala rajulin baa wuxuu yidhi oo min xadramuut mowt meesha xadramuut la yidhaahdo oo ku taalla yeman ku taallo mal xadau xadadka muxuu yahay yaa abaa hurayra abaa hurayra xadadka muxuu yahay qaala wuxuu yidhi fusaaun aw duraatun fusaaun waa dabeesha uraysa oo qofka ka soo baxda qeybtiisa hoose teeda aanan codka lahayn oo iyadoo aamasan soo baxdo iyo aw duraatun ama teeda codka wadata weyaan teeda codka wadata labadaas weyaan marka carabka in laga yar dhowran waa iska qurux badan tahay baabu sifat lwuduui weysada sifadeeda ayuu u baabi baabkan weeyaan xadiidka laba boqol iyo sagaashan iyo sagaalaad sagaal iyo sagaashanaad cafwan xadiidka laba boqol sagaal iyo sagaashanaad can cabdillahi waxaa laga wariyey ibni zaydin cabdillahi bni zayd waxaa laga wariyey cabdillahi bni zaydkan ninkii saaxib alaadaanki ma ahan cabdillahi bni zayd saaxib aladaan kan waxaa la yidhaha saaxib alwuduu kan waxaa la yihahda saaxib marka farqiga ee u dhexeeya labadaa nin kana wuxuu mashhuur ku yahay weysada nabigeena calayhi salaat salaam ayuu soo guuriyey cabdullahi ibn zayd kalena wuxuu soo guuriyey aadaanka ayuu soo guuriyey oo ninkii muxuu aadaanka loo yaqaano weeyaan can ibn zayd waxaa laga wariyey ibna caasim ayaa la ninkan cabdullahi bni zayd ibna caasim ibnu kacab almaazini cabdullah ibn zayd ibnu caasim ibnu kacbin almaazini annajaari waa reer bani najaar nimanka nabigeena ala sl sl ree artigu ahaa nimankaa weeyaan ninka isaga ah waa ninkii musaylamat lkadaab seef ku dilay laakiin waxaad idhihi kartaan ama isweydiin kartaan musaylamat alkadaab intaan ka warhayna ninka la yidhaha waxshi ayaa waranka ku dhuftay sooma markuu waxshi waranka ka ninka seefta isna nafta kaga qaaday oo ku dilay wuxuu ahaa nin kale iyo cabdullahi bn zayd ibn caasim almazini saaiba saaib wuu saaib xadiid alwudu ninkaas isaga ah wuxuu geeriyooday saxaabiga ah saddex iyo lixdankii hijrada nabigan marka sala allahu aleh wasalam can cabdillahi bni zaydin waxaa laga radia allahu tacala anhu ardaa ninka cabdillahi bni zayd la yihahdo wa su-ila waxaa laga weydiiyey isagii can wuduu'i annabiyi nabiga weysadiis sal l slam fadaca wuxuu saxan yar tawarka haaliban weliba saxanada dhagaxa iyo mutuleelka iyo waxyaabahaas ka samaysan ayaa haaliban la yidhaahdaa weyaan marka waa waal yaroon aad u weyneyn fadaca wuxuu u yeertay marka ood halleekaana yidhi bitawrin waal yar u yeertay oo min maain biyo ah fatawada'a lahum uu weyse qaatay fa wuxuu ku rogay ku shubay ku daadsaday calaa yadayhi labadiisa gacanood ayuu biyihii ku shubay kafiga waxaa weeyaan in waalkii laftarkiisii laga saas dhinac laga qar shubo weeyaan fa kafaa wuu uu ka gidiyey uu ku gidiyey calaa yaday gacmood faqasalahumaa kadibna labada gacmood ayuu dhaqay alaatan saddex jeer ayuu labada gacnood dhaqay weeyaan waa kow uma intaa kadib adqala wuxuu tiimbiyey uu geliyey yadahu gacantiisa fil inaa waalka ayuu saa u geliyey waa midigta dabcan famadmada uu wastanshaqa biyaha ayuu sanka daarsiiyey ama u geliyey wastanara biyihii ayuu iska soo tuuray oo sanka fiif ka soo yidhi alaaan saddex jeer weyaan saddex jeer ayuu sidaas sameeyey weyaan biyihii ayuu gacansaa u daraa wuu ku luqluqdaa sanka ayuu biyaha geliyaa kadibna wuu iskasoo iska soo saaraa fiif ayuu iska soo yidhaahdaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman weyaan mar mar saddexaad ayuu ficilka isagaa sameeyey ninka la yidhahda muxuu ahaa cabdulahi bn zayd radia allahu tacala anhu arda bialaai karafaatin saddex jeer ayuu soo darsaday min maain biyo ayuu kasoo darsaday markuu luqluqana uusan darsana kadibna biyaha uu soo muxuu ahay fiif soo leeyahay saddexdaas jeer mid walba biyaha gooni ayuu usoo qaatay weeyaan bialaai eh, karafaatin saddex darsasho oo min maain biyo ah weeyaan uma intaa kadib adhala wuxuu geliyey yadahu gacantiis filinaa biyaha yuusaa u mar kale faqasala wajhahu wejigiis ayuu dhaqay alaatan saddex jeer ayuu dhaqay weyaan uma intaa kadib adhala wuxuu geliyay yadahu gacantiisa filinaa waalka ayuu geliyey faqasala yadayhi labadiis gacnood ayuu dhaqay ila lmirfaqayni labada xusulood laga gaaro maratayni maratayni labalaba jeer ayuu dhaqay intii hore saddex saddex ayaan ku soconay waxaan usoo degeen labalaba jeer weyaan gacmihii labalaba jeer ay noqdeen uma intaa kadib adhala wuxuu geliyey yadahu gacantiisa filinai waalka ayuu geliyey fa masaxa kadibna wuxuu mariyey birasihi madaxiisa ayuu mariyey biihi fa aqbala wuu la qaabilay biyadayhi fa aqbala biyadayhi labadiis gacnood ayuu la soo qaabilay wa adbara bihimaa gadaal buu la aaday weyaan fa aqbala waa sidaas marka wa adbarana waa sidaa weyaan gacmihii qoyan oo biyihii lah ayuu marka saa ula soo qaabilay saas ula rogo weyaan uma intaa kadib adqala wuxuu geliyey yadahu gacantiis fililaahi waalka ayuu geliyey tawrkii faasla rijlayhi labadiis lugood ayuu gamihii ayuu mxuaha biyiintu soo daray ayuu dhaqay weeyaan walahumaa bukhaari muslim waxaa u sugan uma intaa kadib asla wuxuu dhaqay mxu nin kal cabdullahi bin zayd rijlayhi labadiis lugood ayuu dhaqay ila lkacbayn hanqawyada ilaa laga gaaro uma qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaan buu kaana ahaaday wudu'u rasuuli illaahi sala lla slam nabigeenna calayh slat slam weysadiisa sidaas ayay ahayd weeyaan marka sifada ayadaa kale iyad ma ahan nabigeena ala sl waa noo iman insha allahu tacala inuu marmar weyse qaatay laba laba saddex lis wada raaci iyadoo kala duwan ti haddaan soo marnay marka weysada sifadeeda way badan tahay weyaan sifatu wuduui nabi sal slam way badan tahay intuu yar hal jeer in mariyo ama biyaha in mxuah xibnihii lagu camimo xadiidka saddex boqolaad bifadl ilah caza wajal xadiidka saddex boqolaad can xumraana waxaa laga wariyey ibnu aban mawla cuhmaan ibn cafaan radi allahu tacala anahu ninka la yihahdo xumraan ra-a wuxuu arkay cumaan ibnu cafaan iyuu arkay radia allahu tacala an arda dacaa isagoo u yeeray biinaain waal u yeeray fa afraqa markaasuu ku shubay calaa kafayhi labadiisa calacalood alaaa maraatin saddex jeer faasalahuma wuu mayray wuu dhaqi weyaan uma intaa kadib adhala wuxuu geliyey yamiinahu midigtiisa fil inaai waalka ayuu geliyey famadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday uma qasla wuu dhaqay wajha wajigiisa alaatan saddex jeer ayuu dhaqay wayadayligiisa gacmoodna ilmirfiqayni labada haqawi labada muxuu ahaa laga gaaro xusul laga gaaro alaaa maraat saddex jeer uma intaa kadib masaxa wuxuu masaxay birasihi madaxiisa ayuu masaxay uma qasla wuu dhaqay rijlayhi labadiisa lagoodna alaaa maraatin saddex jeer ila lkacbayn haqawyada ilaa laga gaaro weyaan uma qaala wuxuu yidhi qaala rasulah wuxuu yidhi sal slm man tawada'a qofka weyse qaato naxwa wuduu'i haada weyse qaato man tawadaa qofku weyse qaato naxwu wuduui haada weysadaydan oo kale weyse qaato uma intaa kadibna sallaa tukada rakcatayn laba rakca tukada laa yuxadiu fiihimaa aanan ugu sheekaynaynin nafsahu naftiisa oonan meel kale qalbigiisa aan aadinaynin weyaane ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadam wi hormaray min dambi dambigiis ka mid weyaan waa bishaaro aad weyn qofka weysadaas waad ujeedaan waxaa weyaan waa la luqluqani waa la sandarsani waa laba kadibna wajiga saddex jeer ayaa la dhaqi min manaabit shacri ilaa aakhiri diqin ilaa udanayn intaas ayaa la dhaqi weyaan wejigiiasifia loo dhaqi saddex jeer wayadayhi ila almirfiqayn labada gacmoodna ilaa laga gaar xusullada ayaa la dhaqi saddex saddex jeer kadibna madaxa ayaa hal marsaa loo marini dhammaantii kadibna labada lugood ayaa la dhaqi ilaa haqawyada laga gaaro saddex saddex jeer qofki arinkaas sameeyo oo la imaado nabigeena wuxuu cadaynaa sala allahu aleyh ali waslm dembigiisii wix alla wix in loo dhaafa weyaan culimadan waxay ku fasiraan sakaairti laakiin kabaairta in lagu dhaafana fadliga ilahi waa waasica weyaan cid hadda fadliga ilah hor istaagi karto iyo qofki isagoon xataa wax wanaag la imaanin ayuu rabbi waxaa weye yakfir liman wa yucadibu man yashaa nasal allah alghufraan wanacuudu bihi min cadaabih xadiid saddex boqol iyo koobaad n cabaas waxaa la wariy cbdlahi bn cabaas ibnu cabdilmualib ibn cami rasul lah sal slm qala wuxu yhi cbdulahi bn cabaas tawada'a anabiyu nabigu weyse qaatay maratan maratan hal hal jeer ayuu nabigeenna weyse qaatay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka saddex boqol iyo labaad can cabdillahi bni zaydin waxaa laga wariyey waa kii cabdillahi bni zayd ya saaxib aladaan wala saxib alwuduu nacam cabdillahi bni zayd bn caasim weeyaan an abdilahi bni zaydin ana nabiya nabigana sal slm tawada uu weyse qaatay maratayn maratayn labalaba jer ayuu weyse qaatay weyaan xadiis saddex boqol iyo saddexaad wacan abi hurayrata waxaa la weriya rawayat islaam radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi inii aniga samictu nabiya nabigana ayan ka maqlay sal slm yaquul isagoo le ina ummatii ummadaydi yudcuuna waa lagu yeehi doonaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama uran iyagoo bariir leh uriga waxaa weyaan waa iftiinka wejiga saxaabadayda marka ummadayda waxaa loo yeeri doona qiyaama iyagoo bariir lah weyaan oo wejiga ka iftiimayaan ina ummatii ummadayda yudcoon waa loo yeeri doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama uran iyagoo mxuu ahaa bariir lah oo wejiga ka iftiima weyaan muxajaliina garan taxjiilka waxaa weyaan faraska in lugihiisa saddex ka mid ay cadcad yihiin midna uu mxuu ahaa yarogaran yahay weyaan amaba madow amaba casaan wamaa ilaa dalika uran iyagoo mxuuah bariir lah cad muxajaliina xibno garan maxay u xibno garan yihiin oy bariirta u leeyihiin min aathaari lwuduui weysadii ay weyse qaadan jireen raadkeedii weyaan oo all inta biyaha ay gaari jireen la marin jiray ayaa iftiimayso faman istaaaca qofkii awoodo intaas xadiidka halkaas ku dhammaaday xadiidka nabigeena yiri alay sl intaas ku dhammaaday qeybtaan damba marka abu hurayra iskale radia allahu tacala mudraj ayay culimada yidhahdaan udrija kalaam abu hurayra fii kalaami nabiy sal slem faman istataaca qofkii awoodo oo minkum adinka idin ah, an yutila inuu dheereeyo uratahu bariirtiisa iyo meelahaas iftiimi lahaa falyafcal ha sameeyo weyaan oo qofkii awoodi kara inuu wejiga mxua dhan wada dhaqo oo gacmihii ilaa garbaha uu soo gaarsiiyo oo lugihii ilaa jilbaha uu soo gaarsiiyo si waxaas ay wada iftiimaan ha sameeya ayuu le abu hurera radi allahu tacala arda cid kale marka hadalkaas abu hurere ee askale radi allahu anhu arda isagana ilaa uu mxua kilkilaa ka soo gaarsiiyey ayuu weyse qaadan jira ay leeyihiin maadaama uu mxuu ugu dhawaaqay ficilkana dee min baabi awla sooma marka calcumuum qofka intaas waxay arintan ay u dhowdahay aayadka aayad suurat alxadiid rabbigeenle subxaana wa tacaala yowma yaquulu lmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum marka nuurkaas ay leeyihiin aan inka dhambalanna ama aan mxuua ah inka qaadanna waa nuurkan iimaanka iyo nuurkan salaada iyo nuurkan mxuua ah weysada qiila irjicuu waraakum kadibna dhawaaq wuxuu noqonaya gadaa u laabta oo meeshii adduunka ahaa oo anaga nuurkan ka soo qaadanay u doonta adduunkii aad nuurka diideen marka aakhira adduunku ma helaysaan weyaan kadibna faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab xadiidka saddex boqol iyo afaraad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala anhu raawiyat lislaam wa kaana wuxuu oo soo agmara wanaasu dadkan iyo yatawaduuna weyse qaadanayaan min almidharati meesha lagu weyse qaatay ayuu soo mari jiray qaala markaasu wuxuu yidhi asbiquu war oo hagaajiya oo taam yeela alwuduu'a weysada hagaajiya oo muxuu ahaa wanaajiya oo taam yeela weeyaan fa ina abaalqaasim qasim aabihiis oo nabi maxamed sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi waylun waadi naareed iyo cadaab wuxuu u sugnaaday weylun lilacqaabi cirbaha ayuu sugnaaday weeyaan min annaari naar xaggeed ka ahaatay marka cirbaha aanan si fiican loo gaarsiinaynin oo meelaha ka cadad kuwa iyagaa naar baa la gelina ayuu kala jeedaa radia allahu tacala canhu ardah nabigan ayaana ayuu leeyahay ninka la yidhahda oo nabiganan ka maqlay ayuu leeyahay sal alla slem ninka la yidhaha abu hurayra radia allahu tacala anhu marka weysada in lagu dadaalo waad ujeedaan fadliga ay leedahay iyo qofka in nuurkaas qiimaha badan oo wanaagga badan oo xataa munaafiqiinta ay dhawaaqi doonaan waxa lagu hela waa weysadaas marka qofka isagoo xaadir alqalbi ah, oo rabbi inuu la kulma u diyaargarooba haddii wafdi aad tahay ood meel inaad muxuu ahaa dad madaxa ayaad qaabilaysid waad aragtay waad qabaysani cadaraad marsani waad saliidaysani waad shalnaysani dharkii waad feeraysani kabi waad iska buraashaysaa wasaqaad iska dhowraysaa waad cadiyaysani dhar muxuu aha saacad wanaagsan xero telefoonka hadduu xataa kaa yara kharibnaa iska yara bedel oo hagaajini moogta marka qofkii ilaahaygii abuur subxaana wa tacaala hortegi oo hor istaagi marka waa meeshii loogu diyargaroobay diyargarowgaas marka qofka inuu ahaaro qaato inuu cadiyeysto waa asaasi nabigan ala sl watu dhihi jir waa noo insha allahu tacaala haddii aanan mxuaha ka baqayn ummadayda inaan dhibaateeyo oon culays mashaqa dus ka saara salaad kasta inay mxu cadayeystaan ayaan fari lahaa waatuu nabiga alah sala slaam marka eh, inuu cadayeystaan fari lahaa cadigaas kadibna weysadaas lala yimaado weysadaa kadib waxaa weeyaan qofka isagoo qalbigiisa uu xaadir yahay uu soo gala weyaan masjidkii iyo meeshii mxuu ilahay ku caabudila subxana wa tacaala ayib xadiidka saddex boqol iyo shanaad cumar waxaa laga wariyay ibn khaaab sayd cumar waxaa laga wariyey radia allahu anhu arda amiir lmuminiin ana rajula nin baa tawada weyse qaatay fa taraka wuxuu iskaga tagay mawdica in la saaro oo calaa qadamayhi labadiisa gomadood in cidi saaro ayuu iskaga tagay inti kale waa dhaqay laakiin intii ciddadii la saaray ayuu iskaga tagay fa absarahu nabiyu nabiga ayaa arkay sala allahu alay wasalam fa qaala wuxuu yidhi warniyahu laabo oo fa axsin wanaaji wuduu'aka weysadaada wanaaji farajaca ninkii waa laabtay oo uu soo weyse qaatay uma sallaa kadibna waa tukaday weeyaan oo salaaddii inay u banaaneen oo nin weyse qaba ahaan uusan u tukan karin ayuu nabigu cadday sala allahu aleyh wasalam marka weliba tubooyinka marka lagu weyse qaadanay dadka muxuu aha yaraa dabarka laga yarahaayay iyo dadka mxua biyaha intay lugaha ama dadka aad ku yara kuskuusan iyo markay biyaha galaan eh, taqriiban lugahay ku taagtaagaan arrimaha iyaga qofkii nacam daruura mararka qaar keenayso laakiin inuu intii dadaal aad bixin kara naftiis intay awoodi kartin la imaada waa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha mararka qaar waxaa dhacaysa dadka qaar waxaa isku dhegan farahooda isku dhegan lugaha khaasatan dhab isku yihiin korbu iska marmarin meelihii faraha udhexayna waxaa weeyaan waa eber oo iska qalalan weysadii waa naqis marka arrinta iyada aad in looga taxadiro waa muhiim aad iyo aad oo taqliil xataa faraha in intuu cidiya ay udhexayso gacmaha la geliyo la hubiyo la fiiriyo wamaa ilaa dalika laga welceliyo weyaan biyahana anaad aad loogu israafin oo qofka waxaa laga yaaba isagoo le mxua ah, isbaaq alwuduu inuu hal lit mxua ah, ku weyse qaato shan litir sax maaha biyaha xataa tubooyinka in amaba qeyb loo furo oo markii la furo kadibna aad ku weyse oo gacmahaada iyo biyahaada gaari kara qofka u furta gacantan u fuudeey oo biyahaas socda si ay mxua usii badanin inuu gacanta fuudeeyo weyaan oo in lagu israafo biyihii len waa xaaraan si aada maxduur adigoo wanaag samay laha inaad maxduur ku dhacto qof baa biyihii tubadii xoog buu furi kadibna markaasuu ku dul cadiyaysani wamaa ilaa dalika aw marka dhankii kale wuxuu kaga dhacay marka maxduur isagoo sunno abaqla weyaan marka wixii waa in la kulmiyo oo labadiiba lisu raadiyo si ay liisu waafajiyaan qofka kuma adka weyaan xadiid saddex boqol iyo can buraydata waxaa laga wariyay burayda ibn اxusayb ayaa la yihahda ninkaas burayda ibn اxusayb ibn cabdillaahi alslami burayda ibn alxusayb ibnu cabdillaah alaslami qoliyahaas ree aslam ayuu ka dhashay weyaan ninkaas wuxuu islaamay radia allahu tacala anu arda sanadkuu nabiga soo hijrooday calayh salaat slaam nabigaaba soo marayba oo jidka ku soo maray halkaasuu kusoo islaamay ay leeyihiin akhyaartii culimada weeyaan axaadiista nabigeena ka wari sala allahu aleyh ali wasalamna ilaa boqol iyo burayd ibn xusayb intuu ka wariyey nabigeena calayhi salaat salaam sadaqada ama zakada cidda qolada uu ka dhashay ayuu mas ugu dhig nabiga noolaa kadibna markuu nabiga bixi jiray markuu nabiga ciidanka uu bixiyey usaama binu zayd uu dhiman rabay nabiga alai slat ciidankii la diray raayadiis iyo calankiisa isaga ayaa waday radia allahu tacala anhu ardaa wuxuu geeriyooday laba iyo lixdanki amaba saddex iyo lixdanki jirada nabigeen alai sl slam can burayda waxaa laga ibn xusayb wayaan alaslami ana nabiya nabigeena sal slm sala wuu tukaday asalawaat salaadihii ayuu tukaday yowma alfatxi maalinta maka la furtay ayuu tukaday biwuduu'in weyse ayuu ku tukaday waaxidin keliya hal weyse ah ayuu dhan maalintaa ku tukaday oo kama jebin nabigeena alai sl inay bannaanta kutusanaysaa marka haddii aad tusaalahaan fajrka weyse ku oo qofka waxyaabihii weysada burinaya ama kaalida ha noqoto amaba dabeeshii ha noqoto amaba saxari ha noqdo ama wixii kale uu muxuua weysada burinaya iska dhowra oo kadibna ilaa cashaaha ku tukan karaa fajarkii muxuuah weysada ku tukaday khaasatan waqtiga soomka oo kale oo qofka uusan biyana cabaynin baadna cunaynin marka waxaa laga yaabaa qofka dhalinyarana uu yaho ishaysto waxaa laga yaaba inuu muxuu ahaa kaalida intaas xajin karo ama ay qabaninba ama ayba qabanin weyaan <clears throat> naam sala wuu tukaday nabigeena ala sl sala salaadii wuu tukaday yowma alfatxi maalinta maka la furtay biwuduu'in waaxidin hal weyse ayuu nabigu tukaday ala sl slam wamasaxa nabigu xoog mariyey oo muxuu ahaa u mariyey calaa khufay labadiis sogsaan ama labadiis khuf oo adkaa sogsaanta iyo kabahay u dhexeeyeen khufeynka waa kuley waad aragteen qolyahan bakistaanta iyo mxua tabliiq u yimaada inta badan xirta weyan waad aragtaan filaya faqala lahu wuxuu yii radi allahu tacala laqad sanacta waxaad samaysay nabi allow alyawma maanta shayn shay baad samaysay arrin baad samaysay oo lam takun aadan ahayn tasnachu mid samay horaan qaala wuxuu yidhi camdan sanactuhu yaa cumar kas ayaan sanactuhu u sameeyey yaa cumaru cumarow arrintaan aan sameeyey kas baan u sameeyey kasta muxuu samey nabig in lagaga daydo oo qofka weysada haddii ayba ka jebin inaad shanta salaadood hal weyse tukan kara ay u bannaan tahay inuu caddeeyo libayaani iljawaas xali maxaan soo marnay nabigeenna fabaala qaaiman inuu nabiga soo mara alai sl slam mxuu aha meel qolya qashanqub u ah kadibna uu muxuu ahaa isagoo taagan waa dantiisa ku gutay nabigeena alai slat slam intaana waa bayan jawaaz tanna libayaan jawaaz weyaan dadki inay mxuu ahaa aan lagu adkaynin diintii oo yasir walaa tucasiru baabu dikri caqiba alwuduu weysada markii laga baxa kadib dikriga lala imaaday ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex boqol iyo todobaad can cuqbata bni caamirin waxaa laga wari radi allahu tacala an arda qala wuxu yidhi cuqbat bni caamir kaanat calayna dushanaga waxaa ahaatay ricaayat libili geela inaan raacno oon tookadana geela raacno ayaa dushanaga ahayd hawlaha waa taqaanaa hawlaha laisku leeyahay waxaa weeyaan mararka qaar waxbaa laisku yeelani kadibna qeyba kaaga kaaga soo aadi geela ay wateen ama ha noqdo geeli ay xajka ku xajinaya wateen amaba ku kale ha noqde nin walba xoogaho xoola ayuu kan wuxuu leeyahy dhowrka hakada wa hakada marka mid walba inuu gooni xoolihi ufoofiyo oo xoolihii la jiro way ku adagta wax culus waa maalin kasta waxaa la samaynaya marka la aruurinaya xoolihii meel baa la iskugu kadibna xoolihii iyaga ahaa toban qof a isku lah maalinkiiba nin lagu hallayni marka tobankii biriba hal mar bay qofkii ay soo maraysa irfaaq iyo dhimrin iyo tacaawun badan baa ku jira marka wuxuu leeyahay tooka geel ayaan ku muxuu aha ku kallaytami jirnay oo ninba uu ma raaci saasuu ila ninka la yihahdo cuqbat bni camir radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi kaanat waxaa ahayd calayna dushanaga ricaayat alibli geela inaan raacno on ku tooka mxuu ahay ku kallaytano weyaan fa jaaat waxaa timid nawbatii tookadaydi iyo wakhtigaygi iyo kalkayga ayaa yimid weyaan farawaxtuhaa waan soo galbiyey oon soo caraabiyey tarwiix waa caraabin farawaxtuhaa waan soo caraabiyey bicashiyin galab ayaan geeli soo caraabiyey oon soo hoy waan soo hooyey weyaan fa adraktu waxaan la soo kulmay rasuulallah rasuulka all ayaan la soo kulmay qaa'iman isagoo taagan oo yuxadiu naas sheekayna ayaan mxuu la soo kulmay nabiga isagoo taagan oo sheekayna saxaabadii ayaan la soo kulmay madiine marka ida hala jooga ama maka hala joogo weyaan laakiin haaliban had sida muuqata waa waqti xilliga madiine la joogo weyaan fa adraktu waxaan ka soo gaaray min qowlihi nabiga qowlkiisa waxaan ka soo gaaray maa min muslimin qof muslim ma jiro oo yatawada weyse nabiga naal alai sl slam hadalka oo fa yuxsinu wanaajiya ah, wuduu'ahu waysadiisa wanaajiyo ma jiro uma intaa kadib istaaga oo fa yusalii rakcatayn laba rakca tukada muqbilun ula sii oo la qaabilsan calayhima labada rakca biqalbihi qalbigiisa iyo wejhi wejigiisa la qaabilsan ma jiro ilaa haddii uu arintaas sameeyo ay dhacdo wajabat lahu ljanna jannada alla ayaa waajibta weeyaan bal nicmada arka ikhwaani filah bal arka waa qof inta weyse qaatay weysadii ilaahay dartii u weysaystay weysada wanaajiyey kadibna soo baxay oo laba rakca uusan qalbigiisa meel kale la aadin tukaday nabigeena wuxuu leh alai sl slam wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa ilaa wajabat lahu ljanna jannadaa la waajibta weyaan maalintii qofka miiqaa jiro janno uwaajibi kartaa marka qofka ilahay uwaafajiy miqaa uwaajibi kartaa waa fadliga ilahay subxana wa tacala aadku weyn qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi marka cuqba ayaa dhihi markuu nabi intaasan ka maqlay war nabigu hadaluu sii waday intaasan kusoo gaaray markaasaa waxaan dhah u yidhi maa ajwada haada maa ajwada haadihi tanaytu maxaa ka wanaag badan shaqo yar oo janno ay qofku u waajibaysayaa ka wanaag badan fa idaa waaba iyadoo qaa'ilun mid dawaaqa ama ku qawla ama qawla bayna yadaya hortayda yaquuli isagoo lah allatii qablaha ajwadu tantii ka horraysay ayaa kasii wanaag badan ood ka maqnayd cuqbow fa nadartu waan fiiriyey faida cumaru waaba sayd cumar radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi innii aniga qad ra'aytuk waan ku arkay cuqbow ji'ta adoo imid aanifan goordhow adoo imid oo soo daahay ayaan ku arkay qaala wuxuu yidhi nabigeena hadalkii dhaafayaad u sheegaa marka qaala wuxuu yidhi maa minkum adink idinka mid ma ahan min axadin qof oo yatawada u weyse qaata oo fa yubliqu ku xayl dheeraado amaba fa yusbiqu wanaajiya alwuduu'a waysada wanaajiya uma intaa kadib yaquulu yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabdullaahi warasuuluh ilaa futixat lahu abwaabu ljanati hamaaniya yadkhulu min ayiha shaa waaaarka maanta jannadii weysadii aan loo dhaafayninba salaad lama gaarin weysadii ayaa jannadii lagu xarooni bal nicmada ilahay arka subxana wa tacala iyo fadligaas diinta ilaahay waa barwaaqo waa nicmo waa janno waa khayr waa sahal waa qufnaan ilahay subxana wataala inuu cadaaba waxba danka ma lahan maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima ilaahay inuu idin cadaabo muxuu ku fali muxuu ku fali ilahay qaribu ka yidhi inu cadaabo bal nicmadaan arka marka maa minkum adinkiidin ka mid ma ahan min axadin qof yatawada weyse qaata aw fa yubriqu wanaaji mxuu ahay ku xeeldheeraado aw fa yusbiqu wanaaji alwudua weysada uma yaquulu yidhaahdo ashhadu waxaa maqaatika an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allah alla weyne mooyane wa ana muxameda nabi moxamed cabdullah adoonkale inuu rasuul rasuulkiisa ilaa haddii arrinkaas uu ku dhawaaqo oo arrintaan u sameeyo futixat lahu waxaa loo furaa abwaab aljannati jannada albaabaheeda yadkhul wuxuu geli min ayiha shaa mid alla miduu ka doona sidadaas ayuu ka galayaa weyaan baabu qasli wajhi wajiga dhaqitaankii ayuu baab yahay iwalyadayn labada gacmood cinda listiqaadi marka qof hurda oo ka soo kaca baabkaas inta ayuu baab yahay weyaan nacam xadiidka saddex boqol iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala anhu arda cabdiraxmaan ibni sakhri dawsi ana nabiya nabigeena sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi istayqadhadu ka soo kaca axadukum midkii min nawmi hurdadiisa falaa yaqmis yuusan tiimbinin yuusan gelinin weeyaan yadahu gacantiisa i waalkiyuusan gelinin xataa yaqsilaha ilaa mxua ka dhaqa alaaan saddex jeer fa inahu isaga laa yadri ma garna ayna meesha ay baatat barida yadahu gacantiisa gacantaada meel ay jirtay ma garanays marka marba haddii aad hurdo ka soo ha faraha la gelin waxaa laga yaaba qof meelo aan nadiif ahayn ama meelo laga haboon yahay inay gacantii ay wareegtaa laga yaaba ila qofku hurdaa moogta qof muxua aan noolayn waxaa weeyaan marka inuu amaamirtaas qaatana waa shay loo baahan qofkiisun mucaaro gacmadiis maxay qabtaa sirwaal baan xirnaa sirwaal daaniyan xirnaa kanan ahaa ninba oo orarka laga sheego kadibna waxaa loo tagaa la isagoo gacanta ilaa muxuuaha ximinta calaashoo dhan meel aan fiicnan ay ku jirta muxuuaha loo tagaa la marka sideedaba qofki inuu khilaafo awaamirta nabigeena alai sl slaam looma baahno waxay la too ninkii uu nooga sheekay sheekh shuyuukhdana ka mid ah, wuxuu leeyahay sheekh maxamed awal ayaa noo sheegay wuxuu yidhi sheekh maxamed awal wadaadkii madrasa najax ka ahan jiray raggii muasisiinta kamid mid ahaa oo oromada ahaa caleyh raxmatullah runtii ducawadana qeyb badan kasoo qaatay mug weyn kasoo qaatay oo akhiiran maka ku geeriyooday ninkaas ayaa wuxuu yihi sheekh anagu ahaa wuxuu nu muxuu ahaa eh, saxiix bukhaari wuxuu yidhi markuu soo maray xadiidkii miyu miyuusan ka baqaynin qofka imaamka markuu sujuudsan yahay hortiisa madax koor qaada inuu madaxiisa ilaahi subxana wa taala u bedelo madax dameer madax dameer inuu u markaasaa qalbiga waxaan ka dhahuye sheekhi sheekh maxamed awl baasaadhihi ilaahay suu muxuu ah aadan ood ilahay khalqi madaxiisa doofaar dameer looga dhigi intaan meesha fadhiyaa madaxaygu wuxuu noqday doofaar dameer cafwan madax dameer ayuu noqday oo suuradii dham waa isrogtay waa qofku waa aadan wuu hadli wuu cuni wuu cabi wamaa ilaa dalika danihiisu qabsani laakiin suuradii dhan waxay isu rogtay madaxi noqday madax dameeru noqday ciyaada bilah wuu isrogay markaasaa wuxuu yidhi sheekhanaga sheekh maxamed awal wuxuu naga dhahoo ninka isaga sheekha naga shamaacad awal in alla intuu kitaabka akrinaa iyo intuu wax noo dhiga madaxiis wejiis lama arki jirin indhahaas in yarun baa ka muuqan jiray markuu xadiidkaas mara iyo marka wuxuu jiray uu faydi jiray wejigiis uu dhihi jiray igu cibro qaata aniga markii aran kadib ayuu dabooli jiray marka qofka awaamirta uu nabigeena bihi alayh slat qofka inuu muxuu ahaa sidaad u qaata ayaa loo baahan way wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna hum ayib xadiidka ama baab liaar baab litaar baab litaari witr ayuu u baab yahay tirsdheer fi lstinhaari biyaha marka la iska soo firdhina sanka marka la geliyo oo laga soo bixina in saddex muxuu ahaa witr laga dhigo iyo wlistijmaari marka dhagaxa lagu istinjaysana in saddex laga dhiga ayuu u baabiya baabkan weeyaan xadiid saddex boqol an nabi wuxuu ka wari sal sl anhu nabigana qaal wuxuu yidhi man tawadaa qofku weyse qaato falyastanir biyaha saddex mxuu falyastanir biyaha iska soo fiifa iska soo yihah weeyaan waa iska soo bixiyo waman istajmara qofkii istinjeedo oo dhagax ku istinjeedona falyutir witr hala imaado weyaan falyastanirtan laakiin inta nabig wuxuu yidhi falaystanir biyihii unaa isku soo firiya xadiidka hore oo alaaana ayaa marka aanoo imaad ayaan soo marna weyaan halkaas ayuu marka ayaa u daliishanaya imaamka amaba sheekha xafidahu llah baabun laa yatawada ma weyse qaata min ashaki qofka aduu marba shakiyo shaki kama weyse qaata weyaan xadiis saddex boqol iyo tobanaad an cabdilaahi ibni zaydin waxaa laga wariyey canami wuxuu ka wariyey adeerkii anahu isaga shakaa wuxuu sheegtay ila rasul rasul wuxuu sheegtay muxuu ka sheeganaya alrajulu nin alladii kaasoo yukhayalo la malaysiiyo amaba la moodsiiyo ilayhi isaga annahu isaga yajidu inuu helo ama uu ka soo baxay ashaya shay fi salaat salaada gudaheeda salaadu ku jira markaasaa dabaylba meelihii marmari meelihii mxuu wax ka soo bixi lahaayeen amaba meelihii ay wax qoyan ka soo bixi lahayen wax qoyaan buu dardareemi mana jiraan waxba ibliiskiia meelihii agmarmariyo wax afuufiyo wamaa ilaa dalika qofka nooca isagoo salaad ku jiro dareema ka warnu ir nabi allow waa dhibaato fa qala wuxuu laa yanfatil yuusan go'in oo salaad yuusan ka go'in aw laa yansarif yuusan ka leexanin salaadii uusan ka gidoomin ousan ka tegin weeyaane xataa yasmaca ilaa uu ka maqla sawtan cod ilaa uu ka maqla weeyaan aw yajida uu ka helo riixan amaba ur uu ka helo oo dabayshi baxday urkeedii ila uu ka dareemo amaba uu muxuuha cod ka maqlo waswaaska shaydaanka afka ku dhufto weeyaan waxaa weyaan ina shayaan yajri min aadam majra dam dad baan tukan karin waswaaska kitaabka la yidhaahdo talbiis ibliis hadaad akrisid waad yaabaysaa fuqahada waxyaabaha ugu badan ood ka soo gala waswaaskaas wa soo arki jirin dad markay mxuuaha masqulaha galaan raggii hore odayaasha ahaa akhyaarta oo mxuu istibraaga iyo ku dadaali jiray maanta idil digdig digdig umbaad maqlaysaa masqushi dhexdeed warse wax u marka waa wuuu leey waxun ku harayn meeshi dig dig dig dig qof baa meesha u taagan oo laga yaaba in lagu dhagan yahay oo muxuu ahay ama kaadi amaba caloosha laga hay moogta markaasuu dhex socdaa masquush eh, saasuu ku haya maanta laba itanku wareegi waa imtixaan beriyahan waa laga tagan filaya baabkaas u dhamaada <laughs> ama waa laga war doona caawa alla fiiriya inay weli baabka u jirin kale waxaan filaya baabka u dhamaaday ragga axkaanleyda u badnaan jira arintayda iyagana khayrdoon iyo istibra oo in laska hubay kaadidaas qaarna daliig inay aaladii ama m xibin taranka inay mxu daliigaan oo maanta laba iy tobanka culimada shekh islam ibn taymiya rag ka hadlaan qofka waxyaabahaas waxay u keeni karaan canad qofka inuu marka dambe noqdo oo uu ragnimadii wixii ka dhintaan baabkaas adi maxaa ku geliyey wixii soo baxeena iska hubay kadibna khalaas iska dhaq laakiin maanta laba iy iska lifto oo tirahdo afartan tallaabo waa la qaado ood masqush gudaheeda u wareegto ama aad waxyaabaha la yaab kaloo dhici jira waxaa ka ah qofka intuu dhagax iyo wax qaato intuusan istijaadin ka hore ayuu marada hoosta intuu gacanta ka geliyo ayuu la wareegi yaa arkay sheegadayada ma <laughs> arki jirteen waa ariib xataa waa waxyaabaha in laga xishoodo loo baahayo cajiib xaqiiqatan subxaan allah marka ibnu jawsi marka markii ninka la yidhahdo talbiis ibliis markuu ka hadlayo waa waxaas wuxuu soo guurinaya kuwaas waxay u noqonayaan masaakiin waxba ahayn uu soo goorinaya od la yaabays marka arrimahaas oo kale arrin loo baahan yahy ma ahan ibliiska marka inu qofku inuu ku ciyaaro darajadaas u gaarsiiyo waxaa dhici karta qofkaas wareega meesha ayada inay dumarka dhow yihiin oo muxuu ahaa uusan caadi u arka cibaado inuu gudana waa mashaakil ayib baabu tayamuni midigaysiga ayuu baab yahay fi uhuuri bahaaro qaadashada oo la midigaysto iyo ayrihi iyo ahaaro qaadashada eyrkeed oo midigta la isticmaalo oo midigta la hormariya ayuu baabi baabkan weyaan xadiidka saddex boqol tobani koobaad can la weri um lmuminiin qaalat waxay tiri caaisha kaana nabiy nabiga nuxu sal slm yucjibuhu miduu yaabgeliyo mid eh, jecel weyaan yujibu miduu cajabgeliyo oo jecel atayamunu midigaysiga fii tanaculihi markuu kaba xirna iwa tarajulihi markuu shallaysana iwa uhuurihi markuu ahaaro qaadana iwa fii shanihi shanigiisa kullihi dhammaantii nabiga in midiga midigta u isticmaal ayuu jeclaan jiray caleyhi salaat slaam marka wax alla wixii habboon oo in eh, wanaag ahaan loo isticmaalo qofki inuu kaba wato inuu kabalaan yahay yuu kamaalnimada ku badan yahay kaamil noqosho hadda marka banaanka hadii la yihahdo qofki inuu kabalaan yahy inuu kaba wato yuu ku awood badan yahy ku waxgal badan yahy ku ah, ah, ah, ammaan badan yahay markuu kabah wato marka wax alla wixii dhanka wanaagga loo qaadaa nabigeena calai sla in midigta uu hormariya ayuu jeclaan jiri weyaan lidalika kabaha waad aragteen marka la xirana midigta ayaa la hormarina marka la siibaana bidada ayaa lagu bilaabay naam midigtaas marka in la isticmaalo waa shay aad muhiim ah masalada marka soo gelayso dadka akhyaarta oo mararka qaar kabta dhanka gacanta midig ku qaataan ma laga yaaba inay soo daliishadaan xadiidkan oo yidhahdaan oo oh, sheekhow mararka qaar waxaa tirahdaa bidacta lagu qaatee midigtii xadiidkan nabiga alai sl slam weeyaan i tanaculii markuu kaba xirna midigta ayuu ku bilaabi jiray sooma dii adii aan ku qaadana midigta ka warrama su-aasha marka taalla waxay tahay inaad midigta kab ku wado bidaxdina musxaf ku wada ka waran saas way dhacdaa u fiirsada haaliban kitaabka qur-aanka amaba kitaabka u wata qofku wuxuu ku wataa bidaxduu ku wataa midigtina muxuu ku wataa kabti ayuu ku wataa arrinta iyada waa arrin shaayaca u fiirsada hadda marka salaad laga bax eega oo fiiriya dadka inta badan bidada ku wataanmidigta ay ku wataan kabti wixii kaloo wanaagsan ay wateen bidada ku wataan markaasaa markii qof hor imaado isagoo midigti mxuu ahaa kabti ku wata ayuu kabti kula soo aada marka waliba nairobi nairobi iyo dheeadeeda waa taqana xiliyadan hadda roobka u bilowday kabtioo dhiiqa miiran ayaa laga yaaba inaad kula soo aado ood inta inaad ka salaamto hoosna ay kaata khamiisku kaa halaabo soalis maha amaba intuu hambarhambar qofkii mxuu aha si isagoon diyaargaroob intuu la boodo oo gacantii mxuu ahaa intuu kala bado bidadu ku qabtay gacantii bidadayd markaasaa dhiiqadii iyo wixii mxua kabtay ilan haaliban kabaha way maadooray leeyihin ama dhiiqay leeyihin sooma waa wax lagu socdo ad ujeedaan waddanka aan joogno ad arkaysaan iyo meelo markaasaa waxaa wayan gacantiio hadda waxba aan mararka qaar qaar asaad ahaan oo ka gaarsiiyaan oo kadibna qaarna inta badanna maba gaarsiin karaan waa kuwo haye kabtiu ka qaadaya markaasuu sankii iyo indhihii iyo wixii uu ku taabani cunuu ku cunaya kita marka runtii baabkii isaga marka dibba loo fiiriyo ani nascad oo haddaan lee naskaas ayaa maanta daliilu ah in midigta lagu qaat in waajib tahay amaba ay mustaxab tahay mahay laakiin marka maqaasida shareicada la fiiriya iyo maqsadka diintan ay u timid iyo ilaalinta nadaafadda iyo tayamunka oo waxyaabihii kaga haboonay kabaha ee bidaxda la aadina iyo salaamtii halaabaysa iyo wasakdiio la gudbina iyo cudurro la gudbina wamaa ilaa dalika waxaabahaasoo dhan marki la eego ani waxaan isleeyahay shayga haboon oo aadaabta ku haboon in bidaxda lagu qaato kabaha qofku isbara muminka ah ayaa haboonan isle wallahu aclam tanna muxuu ahay daliil uma noqonayso saa isle wallahu aclam qofkii dee daliil kala hayo oo muxuu ahaa arrinta ayada ah amaba taageero ha noqoto amaba ha noqoto radina ayadana muxuu ahaa mustaslim wa mustacid an aqbal insha allahu tacaala baabun yatamadmadu qofka wuxuu ka luqluqanayaa min aacaami cunadu markuu cuna wuu ka luqluqani walaa yatawada mana ka weyse qaadanayo weyaan cuno qofka hadduu marba cuna laazimkuma inuu muxuu ka ka weysaysta weyaan ilaa hilibki geela waa gooni xadiid saddex boqol toban iyo labaad suwayd ibni nucmaan waxaa laga wariyey suwayd ibnu nucmaan saxaabigaas suwayd ibnu nucmaan ibnu malik ayaa la yidhahdaa ibnu malik ibnu caamir alansaari alawsi waa ree ansaaried waana ree aws uu kasii yahay weyaan raggii ansaarta awsi khasraj ahayeen wuxuu ka yahay ree aws suwayd ibnu nucmaan ibnu maalik ibnu caamir alansaari alawsi raggii baycati ridwaan shahaadadaas qiimaha badan qaatay oo jannada lagu bishaaray laqad radia allaahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara raggii ridaha alle inay qaateen loo markhaati kacay ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala an arda qaswat alqaadisiya ama yowma alqaadisiya inuu geeriyooday ayay ragga qaar sheegaan weeyaan walcilmu cind allah ninka la yidha suwayd ibnu nucmaan anahu isaga kharaja wuu baxay maca rasul rasulka ayuu la baxay caama khaybara sanadka khaybar oo khaybar maalinta lagu duulaayey oo la furaayey ayuu muxuuaha nabiga raacay xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bisahbaa meesha tuulada la yihah sahba ama booska la sahba wahiya adnaa khaybar sahbadan waa meel u dhow khaybar weeyaan oo ka dhanka madiina ka xigte fa salla alcasra nabiga salaada casr ayuu tukaday uma dacaa wuxuu u yeehay bilaswaadi zaadka iyo la watay ayuu u yeehay zaadin weeyaan biwaadi sahayda la watay jamcu zaadin wayaan marka ayuu yeeray falam yuuta looma keen nabiga ilaa sawiqa baja ama basa ma ooyeen looma keeni sawiqa waxaa weeyaan qamadiga amaba gerbiga amaba muxuu ahaa haruurka caadiga ayaa la soli oo qaloon baa laga dhig sida qoloonki kale la sali kadibna waa la shiidi isagoo bislaaday ayaa la shiidi marka la shiido waa cunno diyaar waa ugaali ama waa oji ama shurbad ya waad waad wadataa meel meeshaa degto waadun soo darsanaysaa kadibna waad qasanaysaa ama biyaha ku yaro ha adkaado oo soor ahaana ku noqdo ugaari oo kale ku noqdo amaba intaad aad u jilciso cab isagoo muxuu ahaa e, e, e, biyo biyoah sida muxuu ahaa shurbad oo kale u cab waa cuno diyaar marka oon dab u baahnayn inta dabkii oo kusoo horreeyey sawiqi kaas weyaan marka dadka musaafiriinta ayaa addu isticmaalo naam falam yuta looma keenin ila sawiiqa baje mooyane fa amara bihi markaasuu faray nabiga bajadii fa huriya kadibna waa la qooyey o fa akala rasul rasulka lagu cunay sal slm wa akalnaa anagana waan cunay marka waxaad dareemaysaa shurbad lagama dhigani marka iyada waa la yar adkeeyey uma qaama uu istaagay ila lmaqrib salaad famadmada wuu luqluqda nabigeena calai slat slam madmadna anaga waa luqluqanay afkaan biyaha gelini weyaan on kasoo muxuu aha intaan ku wareejinay aan ka daadinay fama sallaa wuu tukaday nabiga walam yatawada ma uusan weyse qaadanin marka arrintaa waxaa cad in shayga layskaga baahay uu noqdo un uu yahay shayga la yidhaahdo luqluqasha baabu lwuduui weyse ayuu u baab yahay min luxuumi libili geela hilibkiisa in laga weyse qaato ayuu ubaaby baabkan weyaan xadiid saddex boqol toban عن jaabir سمرة samrata waxaa laga radi allahu tacala anhu arda ana rajula ninbaa sa'ala wuxuu weydiiyey rasuula rasuulka ale ayuu weydiiyey sal alla ly slam wuxuu yidhi aatawada-u ma ka weyse qaataa min luxuumi alghanami ariga hilibkiisa ma ka weyse qaataa qaala nabigan wuxuu yidhi sal l slm in shita haddii aad doonto fatawada weyse qaada wain shita haddii aad doontana min luxumi ibli geel hilibkiisa ma ka weyse qaataa qaala nabigeen wuxuu yihi sal sl nacam haa fatawada qaada min luxuumi libili geeli hilibkiisa ka qaada weyaan qaala wuxuu yihi usallii maku tukadaa fii maraabidi alghanami ariga mooradiisa iyo xaradiisa maku tukadaa qaala wuxuu yihi nacam haa qaala wuxuu yihi usallii maku tukadaa fii mabaarik libili geela mooradiisa iyo xaradiisa maku tukadaa qaala wuxuu yidhi laa maya marka xadiidka nabigeena sal ll slam laba xugun oo ogolaasho ah iyo laba xugun oo diida weeyaan labada xugun oo ogolaashada wuxuu yahay waxay yihiin in qofka neefka ariga ah hilibkiisa inaan laga weyse qaadanaynin tan labaadna in moorada iyo xarada ariga lagu tukan karo geela isaga waa cagsigiisa hilibkiisana waa in laga weyse qaato mooradiisana laguma tukan karo saasuu nabigeena cadayna sala allah alay slm madaahibtana koleyba masalada iyadoo masale khilaafi ah oo madhab shaafici in hilibka aan laga weyse qaadaynay qabaan laakiin adiladii cadayd waad ujeedaan xadiid saxiixa oo cad oo meel looga leexda aanan lahayn sida aad imaam shaafici sheegeen idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiidka marba hadduu saxiix noqdo waa madhabkayga weyaan baabun baabun hal yatawadau qofka ma ka weyse qaataa mima masati naar wixii dab la taabsiiyo oo la kariyo maka weyse qaadana can caaishata radia allahu tacala anhu ardaaha zawji nabiy sal slm qaalat waxay tihi qaala rasul wuxu yiri sal slm tawada-uu ka weyse qaata mima masat innaar wixii dab ay taabato wixii dab la taabsiiyo ka weyse qaata weeyaan saas ayuu nabig yiri alai sl slam xadiidkan waa xadiid soo horreeyey oo la nasakhay mansuuq way xadiidkan baabu nawm ljaalisi qofka fadhiyo hurdada u hurda laa yanqudu inuusan burinayn alwudua waa sida culimada ay sheegeen aljaalis almumakin maqcadatahu min alardi waa qofka fadhiyo oo meesha salkiisa ah oy dabayl ka soo bixi lahayd dhulka si fiican u makaniyey laakiin qofka dhinacnac uu fadhiyo iyo qofka laguha u taagan yihiin iyo qofka muxuu ahaa wamaa ilaa dalika de meeshi waa iska furan sooma meeshii waa haddii mar burdo ay timaadana waxaa wey meesha hoose eh, eh, waxa celiya oo xira maxay tahay waa indhihii indhihiina waa ka hurdeen eh, muxuu ahaa wax kale oo saa daarna uma samaysma alaa hada asaas marka wuxuy furmayaan weyaan marka fadhiga la sheega waa nawm lmutamakin maqcaduhu min alardi sida shaaficiyada culimada ay mxuu ahay fuqahada sheegayaan weyaan ayb an anasi waa radi taala anu qal wuxu qiimat salaad salaadii baa la qiimayo wanabiy nabigana sal slam yunaaji rajula nin uu mxuu ahay lafaqa oo ninbuu muxuu la hadlayay fii jaanib masjid masaajidka dhinaciisa danbuu lahaa dantiisuu sheeganay famaa qaama nabigu muusan istaagin ila salaad salaada uma son istaagin xataa naama alqowmu dadki ina ilaa ay ka wada hurdaan oo way fadhiyeen soomahan marka hurdada ayad ahayd weysema ay jibin ayuu kala joodaa nin kale anas bin malik radi allahu taala an arda xadiid saddex boqol toban iyo lixaad baabu ama cafwan baabu siwaaki cadayga ayuu u baab yahay baabkan weyaan an abi hurayraa abi hurera waa radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka sal slm qal wuxuu yidhi lowlaa ana shuqa inaan dhiba haddii aynan ahayn baqitaan ka baqa calaa ummati ummadayda aan dhibaateeyo oon muxuu culays dushkasa ow cala annaasi ama dadka <clears throat> inaan dhibaateeyo haddii aanan ka baqaynin la amartum waxaan fari lahaa bisiwaakin ay cadaystaan maca kulli salaatin salaad la arkab inay cadaystaan ayaan muxuu ahaa fari lahaa weyaan ikhwaanii arrinta ayada waa masalada masale aad muhiim ah wa khaasatan salaada fajar oo kale salaada fajar qofka waxaa loo qaataa inay ragca dhaafto intuu isagoon cadiyeysanin uu soo istaagala safka arrinta iyada waa muhiim sun cadayga waa sunna weliba waxaa aad mu-akad uu noqonayaa markuu afka u doorsooma muxuu ku doorsoomi karaa cunno toonta iyo waxyaabaha lamidka iyo basasha iyo cunnada qaar oo dhibka badan ama sigaarka dadka caba ciyaadan billah iyo waxaas oo kale afku wuu doorsoomi dadka qaar waxa weeyaan amaba uu aamuska badan qofka mudduu aamusnaa ama wujifay sooma afku doorsoomi marka qofkii salaadiya aqimka u maqlay kadibna wuxuu yidhi ka gaar dig dig dig dig dig soo bidax iyo inta ka jirtayba salaaddu ay ka halowday ila qofkii ma urki iyo wixii qofkan ka soo baxayay ayuu muxuu ahaa san ka qabsanaya mise wuu khushuucaya lidalika culimada qaar waxay leeyihiin haddii qofka raayaxa kariiha ah oo noocaas oo kale qofka dhinacyaha ay ka marto ama qofkii jiraankiisa aha amaba raayaxo kalaba ay timaado oo qofki salaada khushuucda dhuma sanku duuban karaa inuu sanka markaa duubto waxba dhibaato ma lahan waxaa lagu duuban laakiin ragga cimaamadaha weyn wataa ku duubtay lakiin qofka abaan wadanin ama iska madax banaan oo shaari iska wata khamiiska caadi ama koofiyada iska wata muxuu samayna ma sanku ku haynin gacanna muxuu ma salaada ku xihan waa dhibaato marka arrinta ayada waa runtii nabigeena calai sl slaam laba shayba u fiirsada nabigeen markuu hurdada ka soo kaca shayg horey uu ku bilaabi jiray cadayuu qaadan jira nabig alai sl ilaa muu qof mataga oo kale u yidhaha carabka iyo afka iyo waxaasuu muxuu ahaa nadiifin jiray salaad ma tukan jira nabga ala sl slam markaasuu qaadan jiray kadalika markuu guri gurigiisa yimaado ood reerkiisa usoo mxuu ahaa hergala amaba usoo hoydana shay u horeyd ku bilaabi jiray markuu salaamo kadib cadaygu ku bahan jiray maxaa yeelay reerkii cishradii hadii islaantii ay mxuu aha qofkii afkii shirkiisa ay kaga cararto ama iyadii ad kaga cararo mashaakil kale dhibaato kale weyaan waa imtiaan marka baabkaas waa baab asaasi oo muhiima ah, waana diinta qayb ka mid a ah. maharat lilfami mardaat lirab afkana nadiifin bay u tahay ilaahayna subxana watacaala waa raali garaysaa <clears throat> marka nabigan waat udhihi jire ala sl war waxaan aad soo cunaysaan oo mxuu ah baashaan la yihahdo masasha iyo toonta qofkii cuna yuusan guryahanaga yuusan masaajidanaga nooga imaan oo duulasha naga jooga maxaa yeele malaaigta waxay dhibsanaysaa wuxuu bini aadamka xitaa bini aadamka basmaan malaaigtii xataa qofku way dhibsanaysaa way dhibsanaysaa marka baabka isagooba muhiima adayg in lagu dadaalo waa shay asaasi ah xitaa ilkaha dadka ilkaha in badan ay xanuunaan waxyaabahaas baabta keena waxaa ka mid a ah sokoray waxbuu qofka cuni iyo waxyaaba macaan uu la saaxani in la iska cadiyay xataa waa wax ku jira weyaan nacam ya odayaashaa la daya odayaashaa la daya ayagana muxuu iska ka qabaysteen odayaasha bilaasha loo muxuu eedaynaa wiilashaa ka daran wiilasha ayaa ka daran mogta inta xunba xaawa saara iska jirtee xulbadaa laga hadlaya masalada laga hadlaya masalada xulbada weyaan xulbada waa wax daawo ah, shaki ma laakiin qofka alxamdulilah saabuntii biyihiyaa dhooban ha ka cadiya ka qabaysto cadaya rajeebka ugu jiro muxuu aha saa isu mariya mal mushkila ya mida kale iyada afka ma aha waay kasoo a kasoo shirto inta badan waa jirka weyaan jirka marka jirka qofka iska ka qabaysto dadkana jirkooda kala duwan dad baa laga yaabaa haddii ay usbuuc qabaysan inay kasoo jirkooda kasoo bixin qofna hadduu hadda kabado usbuuc kaamil ayay mxu kasoo ureysaa jirka dadka kala nugul kala nugul weyaan naam <clears throat> ayb xadiidka can abi hurayrata radi allahu tacala an ana rasul rasulka sl sl qal nabigan wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan ka baqayn calaa ummati ummadayda la amartu oo cala annaas ama dadka la amartu waxaan fari laha bisiwaak inay cadaystaan mica kulli salaatin salaadla arka inay cadi cadayaystaan aan fari ku waajibin lahaa baabu lmasxi masixitaan la masaxa ayuu baabiya cala cimaamati la masaxa iwalkhufayni labada khuf la masaxa ayuu baabiya baabkan xadiidka saddex boqol toban iyo wa can camr ibnu umayata damriy camr ibnu umayata ibnu khuwaylid weyaan camar ibnu umayata ibnu khuwaylid ibnu cabdilaah adamri wa khuwaylid ibnu cabdilaah weyaan ninkaas saxaabiga ah wuxuu geeriyooday eh, zamankii sayid mucaawiya radia allahu tacala anhu arda ayuu geeriyooday taarikhdiisa ma cadda laakiin zamankaas ayuu geeriyooday sayid mucaawiya xilliga uu muxuu aha madaxda ahaa ood amiir muminiin ahaa ayuu geeriyooday weyaan <clears throat> anahu ninka la yihahdo camr ibnu umaya damri ra'a nabi nabigu arkay sal slm yamsaxu nabigoo masaxa alkhufayn labada khuf isagoo masaxa ayuu arkay ko wa qala wuxuu ra'aytu nabiya nabiga arkay yamsaxu isagoo masaxa calaa imaamati cimaamadiisana isagoo masaxa ayaan arkay weeyaan oo bedelkii uu timaha wada masixi lahaa cimaamadii duubnayd oo ku dhegnayd inuu timihiina qayb ka taabsiiyo kadibna cimaamadda inta kale u masaxa nabigoo samayna ayaan arkay weeyaan sala allahu aleh ali w slem cimaamadaha marka shuruudda lagu waa shuruudo badan inay cimaamadii cimaamad adag tahay cimaamada midaan iska saarno mxuu ahay sida garbasaar dumarka oo kale ah teenoo kale caadiga maxaa laga masixi taas xagga la iska dhigi laakiin cimaamada laga hadla waa midda doobsaalixiyadka waa taqaanaan aadka inta loo xiro kadibna taxniinka loo sameeyo maqrib alcarabi ayay u sameeyaan dadkan tawaariiqda iyo intuu cimaamada qofka isku duuba ayaa kadibna wuxuu samaynayaa taxniik hoosaa halkaasaa la marin marka waa bahal dhaba hoosaa u dhagan oo qofka inuu furfura waa mashaqa ku jirta markaasoo kale laga hadlaya lakiin midaan caadigoon iska saarna oo hadda anaga sacuudiga ka keennay midaas ayada wa dhib weynlada ma lahan ta ayada xaggan baa la iska dhigi moogta imaamad ma waa garbasaar yar wax weyn maanta ayib laakiin fawaaid badan ay leedahayo qabowga iyo kulaylka iyo qofkii xataa baalkan eh, tiishka iyo inta ka taga kadibna xaaladda ay ku culsaata laftirkeeda mararka qaar inuu muxuua ah saaska yar dhahay wax badan baa ku sugan fawaaid badan dadki aan ka sheekaynayn hadda qofkii agtiis uu tukada qof aanan soo cadiyeysaninna iyadna afku ku duubanaya si salaada ay uga halaabeen wax badan bay lafteeda faa'ido badan baa ku jira ayib xadiidka saddex boqol toban iyo sideedaad can shureyx waxaa la wariyay abulmiqdaam ayaa shureyx la yihahdaa shureyx ibnu hanigaas abulmiqdaam ayaa la yihahdaa alxaariثi alkuufi sayd cali ayuu saaxiib la ahaa oo raggii sayd cali la jiri ayuu ka mid ahaa radi allahu tacala anu arda waa wuxuu dhintay sideed iyo sagaaشhanki jirada nabi maka alيه sl slam sagaشhan sideedii sagaشhan sideed ayuu dhintay weeyaan can shurax ibnu hani waxaa laga wariyay qaala wuxuu yihi shurax ataytu caaishata umlmin caaishaan u yimid asaluha anoo weydiina can ilmasxi masixitaanka la masixa oo biyaha la mariyo al alkhufayni labada muxuuaha qof fa qaalat waxay tihi calayka waxaad u tagtaa bibni abi aalibin abi aalib wiilkiisa u tag weeyaan waa sayid cali bay ula jeedaa fasalhu weydii maxaan u weydiinayaa fa inahu isaga kaana wuxuu ahaa yusaafiru mid safra ma rasul rasulka ayuu la safri jiray ee markii isaga ayaa yaqaano khufaynka masixitaankooda isaga weydii weeyaan fa salna iyada waxay ku takhasustay aad u taqanay wixii guryaha ka dhacay qabayskii weysadii hurdadii cadigii wamaa ilaa dalika mucaasharadii xaydka xukunkiisii oo muxua weydiisa nabiga ala sl slam guriga axkaamta ka dhacayso boqol kiiba konton axkaamta uu qofka muminku u baahanya ka a ah, inteeda badan sayid muxuah sayid umuna caaisha iyo saxaabiyaad kale oo nabiga xaaskiisa ah oo anaga hooyayaalkeen ahaa ayaa noo soo naqlay radia allahu canhun wa ardaahun ayb fasalnaahu waan weydiinay marka cali faqala wuxuu yidhi jacala rasul rasulka wuxuu yeedhi alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna iyo habeenyaalkooda lilmusaafiri qofka musaafirka inuu masaxa ayaa nabiga noo yeelay weyaan qofka hadduu marba musaafir yahay isagoo weyse daahir ahna u gashto saddex maalmood iyo habeenadooda iyo qofka masaxaya wuxuuna ka bilaabayaa walu xada mar alla markuu xadad intuu ku dhaco weysaysto ayuu ka bilaabayaa saddexda maalmood tiradooda weyaan iwa yowman maalin iwa leylatan lilmuqiimi qofka muqiimka anagoo kale hadda nairobi joogna oo magaaladan iska joogna caad intaan khufeynka xirna kadibna habeen i ayaan masaxayn oo lagu hela dhaqaynin alfaslu raabic fasalka afraad <clears throat> alguslu qabayska ayuu baabi baabka ayuu fasly weyaan baabu lmuslimi qofka muslimka laa yanjisu ma nijaasoba ayuu baabka baabka u baab yahay xadiid saddex boqol toban iyo sagaalaad can hurayrata waxaa weri raawati islam cabdiraxman bin asir dawsi weyaan nabiy nabigana sal slam laqiyahu abu hurayra iyuu nabiga la kulmay fii bacdi ariiqi almadiinati madiina jidkeeda ama jidadkeeda mid kamid ayuu kula kulmay wa huwa abu hurayra junubun janaabo ayuu qabay oo nin marka yadjanaabo ah ayuu ahaa ama janaabo qaba ayuu ahaa abu hureyre marka wuxuu yidhi fankanastu miriq ayaan idhi inhinaaska waxaa qofka sidaad kula taagnaay inaad bidhaantiisa iyo bartiisa weyda oo mar un aad kaa hoos siibto fankanastu miriq ayaan ka idhi weyaan oo nabiga minhu fadahaba abu hureyre marka wuu tagay iltifaat ayaa ku jira marka hore wuxuu ka hadlayay fankanastu ayuu lahaa haddana wuxuu leey fadahaba wuu tagay waxaa weeyaan wuxuu ahaa mutakalim haddana qof haaib uu ka hadla oo kale ayuu mxuu ahaa la aaday weeyaan fadahaba wuu tagay abu hureyra fakhtasala wuu soo qabaystay uma jaa wuu yimid faqaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam ayna kunta ya abaa hurayra abu hureyra xaggeed aaday xaggeed jirti miraqun baa tiri qala wuxuu yihi kuntu waxaan junuban mid janaabo qaba fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fariisto ayaa nacay an ujaalis inaan kula fariisto wa anigana calaa kayra ahaaratin dahaaro aanan ku sugnayn aanan daahir ahayn inaan kula jeedo ayaa nacay faqala wuxuu yihi subxaana allah ilahay baa nasahane ina almuslima qofka yanjusu ma najaasooba oo qofka muminka ah janaabo ku dhacday awgeed najaaso uma noqdo salaada iyo waxyaabihii la banaysanayo baa loo diidaya mooyaane in qof uu salaame iyo qof inuu la fadhiyo inuu sheekeeyo iyo baabka isma diidaysa ayuu nabigeen caday sal allah alay hadalka nabiga laga fahmaya xadii saddex baabu nowm junub qofka janaabada qaba jiifkiisa iyo haddii jiif u doono sida uu dhaqmi ayuu baaba baabkan weyaan xadii saddex boqol iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga wariy umlmuminiin qaalat waxay tiri caaisha kaana nabi nabiga maxamed sal slm idaa araada markuu doono an yanaama inuu jiifto wa huwa januuban isagoo janaabo qaba qasala farjahu farjigiisa ayuu dhaqi jiray wa tawadaa lisalaat salaadan wuu weyse qaadan jiray laguma tukan jirin dabcan laakiin jiifkii ayuu nabiga saa u samayn jiray baabun idaa araada qofka haduu doono ayuu baab yahay an yucaawida aljimaaca galmadii inuu mxuu ahaa ku noqdo mar labaad hadduu damca wuxuu samaynayu baabkan u baab yahay hadii saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad can abi waxaa laga wariyey sacad ibnu malik ibni sinaan wayaani radia allahu anhu arda qala wuxuu yidhi mxuu aha abi saciid qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal idaa ataa hadduu u taga axadukum midkiin ahlahu reerkiisa uma araada inuu ku laabto falyatawadaha weyse qaata weeyaan fa inahu anshatu lilcawd noqoshada isagaa ugu firfircooni badan ayaa mxu riwayad qaar kuso arorta weyaan baabun inama almaau min almaa biyaha ama qubayska wuxuu ka ahaaday biyaha haday yimaadaan waa xadii mansuua xadii mansuuq weyaan xadii saddex boqol laba iyo labaatanaad can abi saciid waxaa laga wari alkhudri radi allahu taala anu arda qal wuxu abi saciid kharajtu waan baxay maca rasul rsulka alla maciisa ayaan la baxay yowma alinaini maalin ini isniina ilaa quba quba ayaan u baxay weyaan quba waa meeshii nabigeena markuu magaalada madiine imaaday uu soo hijrooday uu radia allahu tacala canhum ardaahum xataa idaa kunaa goortaan ahaana fii bani salim bani salim bin cawf markii aan meeshooda gaarnay ayuu waqafa nabiga istaagay bani salim bin cawfna iyagana waxay degan yihiin meel masaajidka qoba u jirta ilaa toddoba boqoloo mitr oo masjid waxaa ku yaal la yihahda masjid aljumca meesha uu nabiga jumcada u horreysay madiine markuu yimid uu ku oga weyaan bani salim bin cawf iyo bani camr bin cawf waa reer bani cawf labadaba waa nimanka la yihahdo reer khasrajwa bani salim bin cawfna waxaa weyaan waa cagsigooda marka labada qole ayaa kala degnaa marka bani salim bin cawf ayaan gaarnay marka madiin laga tago waxaa soo xiga bani salim ayaa quba ka sokay oo dhanka madiine soo xiga weyaan haddana quba iyo adduunka dhanba magaalada madiine bartamaheeda weyaan iyo nuskeeda oo quba waxay noqotay meel magaalada madiine bartamaheeda ku taalo ayb reer bani saalim bin cawf markaan muxuu aan marayno waqafa rasuulah uu nabigu u istaagay calaa baabi citbaan ibni mali citbaan binu malik ninka la yihahdo albaabkiisu istaagay fa sarakha bihi uu ku qayliyey uu u dhawaaqay weyaan uu yeeray citbaan ow ayuu yidhi nabiga cala sl slam fa kharaja wuu soo baxay yajuru isagoo jida isaarahu hoosguntigii isagoo jida ayuu soo baxay si halhaleel ayuu soo baxay faqaala citbaan wuxuu yidhi yaa rasuullahiyow ara'ayta balka warran arajula nin balka warran yucajul laga soo dadejiyo can imraati haweenaydiisa walam yumni aanan biidejinin oo mine ayna ka imaanin nabi allow ka warran maada calayhi dushiis maxaa ahaaday ma qabaysaa laga raba ma weysaa laga raba waxba laga warramaya xaaladiis waa sidee faqala rasullah wuxuu yidhi inama almaau biyaha min almaai biyun bay ka ahdeen qobayska wuxuu ka waajibaya haddii biyo ay yimaadaan xadiidkan marka waxaa lagu nasakhay xadiidka ahaa ya ida altaqa alkhitaanaan Ah, baabun ida altaqa khitaanaan labada mxuu ahay meeloodo laiska guda almakhtuun meesha laiska guda weyaan labada meeloodo la guda ilan dumarkii maa la guda raggi la guda labada meeloo laiska guda haddii ay kulmaan halkasuu noqonaya ay baabkan u baabya weyaan xadiid saddex boqol saddex iyo labaatanaad can hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala an arda nabi wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa jalasa aw bayna shucabiha xibnaheeda alarbaci afarta waa lugihii iyo gacmihii weeyaane jahadaha kadibna uu faqad wajaba alquslu qabayska waa waajibay weeyaan saasuu nabiga alai sl slam wazaada fii riwaayati limuslim uma ijtahada uu wa fii riwaayatin lahu wain lam yanzil ama yunzil cafwan wain lam yunzil yuusan soo biyodejinin ama biyodejinin marba haddii meesha hawsha ay bilaabato qabays waa waajibay nabiga alai sl slam xadiis saddex afar iyo labaatanaad an caaishata waxaa la wari nabi nabiga xaskiisa sal slm qaalat waxay tihi caaisha ina rajula nin baa sa'la weydiiyey rasuululahi buu weydiye sal slm can rajuli nin ayuu weydiiyey yujaamicu la kadib yugsilu wahsado oo tabartii ay ka dhamaato weyaan biyo ay ka imaanin waa hal calayhima alquslu labadoodiba qabays baa laga raba wa caaishatu caaishana jaalisatun agtiisa ay fadhido faqala rasul wuxuu yidhi sal slm inii la afcalu waan fala dalika arrinka isaga oo inaan mxua galmo sameeyo kadibna aan kasal ugu dhaco sameeya ana anigu haadii tanayto sayid mxua umuna umn caaisha ayuu ishaaraya uma naqtasilu waan qabaysanaa oo qabays waa waajiba weeyaan nabiga saas u yhi alai sl slam baabun ida xtalamat ilmarata ay mxuu ahaa riyooto oo ayada mxuu ahaa galme iyo baabka ku jirta ay ku riyooto ayadana xukunkeeda muxuu noqonaya xadiid saddex boqol la yaaban yahayo baab kalaa la galay sooma ina allaha laa yastaxyii min alxaq ya sideedaba diinta ilaahay subxaana watacaala iyada xishood lagama xishoodo caaisha waa ay ku ammaanaysa gabdhaha ree ansaareed oy dhihi jirtay nicma nisa nisa ansaar lam yakun ilxayaa yamnachuna an yatafaqahna fii diinihina waa gabadh waa ti jirtay kayfa taahar waa ti la taagnaali ya kayfa tahar subxaana la tahari kayfa tahar subxaana la tahari nabiga ilaa marka u agga iskaga jeesto la qabto oo loo sheego la yihahdo bal saas la yihahdo marka waxaa weeyaan in diinta la cadaysto waa shay asaasi ah culimada fuqahada waa aad bay mot dhankan ugu dheeryihiin oo weliba de haddii ay hadda kitaab fiqi meeshaan waan lahaa caawa meeshu waa laga kala yaaci lahaa ya raggaas uma baabkaas uma naxaan mogta si adag ay udhegelayaan si adag ay ugelayaan ma weliba waxay yidhahdaan qof afartan sanan dadka waay mararka qaar waxay maagayaan dadka diinta aanan dhiganin oo muxuua ah, caamada iyo waxyaabaas ay ku sheegaan ay maagayan markaas ay leeyihiin afartan sanaa dukanaysa afartankaas sana xataa qabaysataa kaama ansixin weliga qaslig baad qabtaa saasay dhahaan moogta ilaan ayaga waxay rabaan duquusta caadiga ahayd oo qofka inuu tan koobaad weysadii uu mara kadib markuu weysada mara wahaakada kadibna uu timiha uu ku camimo weliba shaki yar hadduu jiro xataa muxuu ahaay hawl dheerwa hawl dheerwa annagana waxaa noo imaan doonta waxaa noo imaan doonta haweenayda iyadoo baraarihii iyo muxuu ahaa timihii ay u daban yihiin inay biyaha ku shubaysa oonan lagu mashaqaynayn inay tamih wada furfurta ay noo imaan doonta insha allahu tacala marka calcumuum masaladaas marka yaan la yaabin oon la dhihin war baabkan caawa la galay muxuu ahaa nebi maxamed alai slat slaam ayaa caddayna weliba wuxuu leeyahay aniga iyo midaan maaragta ayaa samayn jirnay ninkiiad u sheegaya bal arka waxyaaba badan oo runtii annaga mararka qaar la qariibsada ayaa diinteenna aad iyo aad muxuu aha dhibaato aan kulahayn wayaan waxyaaba badan oon ka xeshoonnana waxyaaba badan oon muxuu aha oon dhex tiimbannana aan diinteen la ogolayn marka mararka qaar qofka waxaa laga yaabaa inuu meel aan loo baahnayn uu ku mxuu ahaa lugoa meelo loo baahnaa inuu mxuu ahaa ka xishoodo ka cararo weyaan baabun ida xtalamat ilmarata haweenaynta haddii ay ku dhaca oo inta ay riyoota wax ka yima mxuu ahaa ay wax ku riyoota noocaa ayuu baabkan u baabay xukunkeeda wuxuu noqoni xadiis iyo shan iyo labaatanaad can ummi salamata waxaa laga wariyey umu salama miyaa hind binta abi umaya almakhzuumiya reer bani makhzuum ilmaadeer waxay ahaayeen khaalid bin waliid radi allahu tacala anhu arda gabdhihii muhaajiraadka ay nabigeena calayhi salaatu wasalaam abu salama markuu ka geeriyooday ayaa waxay xasuusatay xadiidka ahaa qofka ayadii ahayd ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun iyo xadiidkuu nabig sheege alai sl slam la yimaad arrinta iyada oo muxuu ahaa ducadaas adkaartaas iyada ah la socota la yimaado inaad ilaahay qofka se qof ka khayr badan ugu bedeli kadibna waxay tihi abu salama yaa ka khayr badan ninkii saas muhaajirka oo qiimahaas lahaa yaa ka khayr badan waa iska tiri marka kadibna nabigeenaaba soo doonay ala sl slam waxaa kaga horreya abubakar iyo cumar iyo ragga kaga horrey markaasay tii nabi allow anigaas hor dadayda wayn qof daweynan ko midda labaadna adigana waa haween badan tahay adna maseerey ayaanahay tan saddexaad ilmo badanna way ii joogaan markaasa wuxuu horta waa ilmahaygi ilmahaygi weeyaan midda masayrkana gacanta lagaa marni waa lagaaga ducayni gacanta ayaa lagaaga ducayni da'da xaggeedna anaaba kaasii daweyn anaa kaasii daweyn saasuu nabiga guursada ala sl marka umu salama radia allahu tacala anu ardaha saxaabiyaadkaas weliba saxaabiyaad kuwooda fuqahada oo fiqiga aadka yaqaanay ka ahayd waxay geeriyootay sagaal iyo kontonka hijrada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ay geeriyootay can ummi salamata waxaa laga wariyey hind binta abi umaya almaqzuumiya qaalat waxay tihi jaat waxaa timid umu sulaym gabadha umu sulaym la yidhahda umu sulaym yaa yaqaana yaa hooyo u tama ya umu anas aadimka nabiga ala sl gabadh u keentay ee ku khidmaytiray ay ahayd radi allahu tacala canhu ardaha ilaa rasuulka alla muxuu ahay ayaa u timid umu saliim faqaalat waxay tihi ya rasuul ahyow ina allaha la weyne kama xishoodo min alxaqi xaqa fahal cala almarati haweenayda dusheeda miyuu ahaaday min quslin qabays ida xtalamat haddii ixtilaam ay dhadhabto habeenkii intay riyooto iyadoo galma iyo ku jirta ay ku riyooto qabays ma laga rabaa hmm. qaala nabigu wuxu yih sal slam idaa ra'at ilma biyo haddii ay aragto faaat umu salmt umu salm waxay dabooshay yanii wajha wejigeeday dabooshay waa xishootay umu salm oo xaaska nabiga calayh salaam ayaaba xishootay kow wa qaalat waxay tihi ya rasuul lahyow wataxtalimu lmaratu wataxtalimu mi ixtiraam ku dhaca almaratu haweenaydii mi ixtiraamiyo ku dhaca kafta noqotaya iyo xishoodka kenya iyo aqoolaan ka keentaaba intaba waa suuragal laakiin nacam wataxtalim almaratu haweeneyda ixtilaam ma ku dhaca horta kaftanaad noqon karaa faqaat uma salamatu qaala wuxuu yidhi nabigan marka cafwan nacam haa taribat yamiinuki midigtaada hadhul lacde eh waxaa weeyaan haa weeyaan fa bima yushbihuha waladuha canugeeda xaguu u ekaanay haddii biyo aynan lahayn soo ilmaha qaar uma ekaadaan hooyadii oo mar laba qaybsado oo mar abuhi uma ekaado agee ekaashada aggey kaga imaanaysaa qaalat waxay tihi umu salama waxay tidhi qultu waxaan idhi fadaxti innisaa haweenka ayaad fadaxaysay oo nabiga calayhi salaat slaam iyo ragga ayaad nagu fadaxaysay ragga inaan muxuu ahay annaga aan dhabno oon baabkaan galna aad uma aqoonini belaad nagu furtay oo ceebaadna dhigtay oo dumarkiiaad meel kaga dhacday ayaan ku dhahay tihi hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa